wa minhu naxwu kudratin kayfa bada laa bacda طuhri lilimaami axmada walilnifaasi arbacuuna walyusad لمالك والشhاaفiعي نصف فقد ولا أقل والعراaqي xadة بنصف خمسين لذات عدة والمستحاaضة التي قad عadمت حدوuد حyض ونفاaس علمت فمالك تميiزها يحكم والحنفي بعاadة يلتزم والشhاaفiعي بأي hذين وجد قضى فإن كانا فتميiزا قصد وأحمد قال بهذا والتفت لعاadة xayثu kilaaهmaa habt wتغتasil bacda انقiطاaci ma xukim bkwnihi xayضا وطهruhaa ytim ثuma توضأت لkuli farضi والmaliki bndb hada yqضي وkul ma ladىa جanاabaة mنc bالxayض والنifaas أيضا ymتنc إlا qراءة عlى اladي اcتmid لmaliki qabla انقiطاaci ma wujid وmنc huna ladayhm إجmاعا طلاaqha والصوم والجimاaعa وغayru أحمد تمتعا bma min suraة لركبتyha xرما ولا يجuز وطء man lm تغتسل بعda انقطاع وبن ثابت يحل ونصف ديناar على الواطي يجب لأحمد وغyر مالك يحب ومنع وطء مستحاضة ثبت لأحمد إلا إذا خيف العنت halkan wuxuu kaga hadlayaa axkaam اlxayd dhiiggii caadada iyo axkaamtiisii usuushii masaaisha iyo madaahibtu raximahum اllahu tacaala wixii ay ka kala qabeen sida markaa caadadu ay tahay waxaa lagu bilaabay markaa dee xuduuddii lagu kala garanayay xaydka iyo istixaadada iyo wixii lamidka ah maaragtay damufasaadka iyo dhiiggaa markaa xaydka wixii lagu kala saarayey wuxuu yidhi aqaluhu yowmun xaydka inta ugu yari waa maalin yani iyo habeen isla socdaa laga wada walinucmaani cud alaaatan wa cudda u tiri hadaynu ficil amar ka dhigno linucmaani nucmaan waxaad u tirisaa waa abu xaniife eh alaaatan saddex u tiri oo isagu wuxuu leeyahy waxaa ugu yar saddex maalmood oo habeenadeediina ay la socdaan habeenadoodiina ay la socon walabaxiyu lam yaxud imaamkii asbaxi ahaa waa maalik ibnu anase isagu ma hadaynin oo aqal xaydku uu leeyahay ma sheegin waxa wax ugu yara ay aragtaaba waa noqon kara aqalulxayd xayd inta ugu yar saddexdaa madhab ayaa ku jira midi waxa weeye waa madhabka imaam maalik raximah اllahu wuxuu leeyahay laa xadda liaqalihi inta ugu yari xadba ma laha wixii ay aragtaaba wuxuu noqonayaa dhiig caaduu noqonaya laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin mayana xad buu leeyahay ilan maaragtay wixii ay aragtaa waxay iska noqon kartaa nabar maaragtay meesha ku samaysmay wax yaroo kaleu iska noqon karaa ee dhiigga caadadu waa inuu wakhti socdo markaasaa dhiiggan uu dhiig caado noqonaya muddadiina way isku khilaafeen oo laba madhab bay ku kala leeyihiin shaafici iyo eh, maarata iyo eh, axmed waxay leeyihiin waa saddex maalmood waxaan eh, ujeeda waa maalin iyo habeen maalin iyo habeen isla socda ayaa aqalul xayd ah xaydka intii ugu afar saacadood oo xidhiir ah xidhiir ah yani waa markuu aqalka noqonayo de waxaa loo jeeda afar labaatan ka saa dhici kartaa in saacaatu naqaa'in ay u dhaxayso markii leyd afar labaatan saacadood oo xidhiira kutub madhabkaad ku arkaysaan uma jeedaan afar iyo labaatankaa saacadood waa inaanu mar qura kala go'in e intii dhiiggu socday intii dhiiggu socday waa inay afar iyo labaatan saacadood noqon karto marka markay ugu yaraanayso ayay afar iyo labaatankii saacadood xidhiir noqonayaan haddii kaleo ay googo'do de way ka badanayaan afar labaatanka saacadood intii xaydku socday waxaa laga jari saacadihii maaragtay naqaaga markaa de xagga dambe kaga biiraano saacadihii dhiiggu uu socday baa la doonayaa inay afar iyo labaatan saacadood ay noqdaan fii khilaali hamsata cashara yowma maalmood inta lagu guda jiro haddii markaa intaa wax ka yar ay dhiig aragtay kadibna shan iyo toban maalmood gudahood aanay wax kala arag dhiiggaasi caado ma noqonayo damu fasaad buu noqonayaa soonkeedii hadday soomaneed waa ansax salaadihii ay tukatay waa ansax haddii markaas waxa wey doon sogeen ay salaada tukatay haddii aanay tukan oo ay markay sartay salaadii ka joogsatayna salaadihii qallaheedii waa lagu leeyay arrintan markaa xuduuddan aynu sheegi doonno oo dhanba waxay culammadu u cuskanayaan waa iska istiqraac iyo tatabbuc raacraac iyo dabagal lagu sameeyo weeyaane nusuusi ma jirto waana lagu kasban yahay in xuduudan la sameeyo si loo kala saaro istixaadadii iyo ilan istixaado ayaa shareecada ku jirta istixaadada iyo xaydkii si loo kala saaro aqaluhu yowmu walinucmaani cud alaaatan walaصbaxiyu lam yaxudda isagu asbaxi ma wixii wax ugu yar ayaa dhiig noqon kara caado noqonay wuxuu ihi waxudda aqsaahu binisfi shahri inta ugu fog ee dhiigga caado ay socon karto u socon karo muddada ugu dheera uu socon karo iyadana waa xuddo waxaad ku xadaysaa haddaad ama ka dhigto waa lagu xadayana waad odhan kartaa aqsaahu intiisa ugu badan binisfi shahri baa lagu xadaynaya bil barhkeed waa shan toban cisho wa xudda libni haabitin bicashri abu xaniife isagoo waxaa loogu xadeeyey eh, aqsalxaydka aqsaa muddatin xaydka toban beri toban maalmood iyo habeenadooda toban habeen iyo maalmahooda marka aqsaa alxayd dhiigga caadada inta ugu foge u gaari karo waa inteeba iyadana la isweydiiye ee wixii ka dambeeya oo istixaado noqonayo jumhuurku markaa waxay leeyihiin waa shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood ayaa markaa ay leeyihiin maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu xanafiyaduna waxay leeyihiin maya toban maalmood toban maalmood dhiigga caadadu ma dhaafo dabcan waxaa laysla ogyahay sida badan dumarku say u badan yihiin toddoba iyo lix iyo inahaasay u badan yihiin marka xanafiyadii waxay leedahay toban hadduu gaaro ma dhaafi karo wixii toban ka badani istixaado ayuu noqonaya laakiin fuqahadu sidan kale ay u badan yihiinoo ilaa shan iyo toban inuu socon karo ayay u badan yihiin waaqic markaa arkeen baanay ku salaynayaan iminkana way iska badan tahay way iska jirtaa waliba khaasatan dumarka dawooyinka iyo waxyaalaha is isticmaala ilaa saddex iyo toban iyo inuu gaaro koob iyo toban iyo laba iyo toban iyo waa la arkaayo arrin waaqica waxaa jira aqwaal kale oo markaa masalada ku sugan ilaa maaragtay waxa weeyaan aqwaasha meesha ku sugan ilaa afar ayay eh, noqdaan laakiin labadana ugu caansan aqwaasha meesha ku jirta waxaa ka mid a ah toddoba iyo toban maalmood inuu noqon karo ibnu xasmi qowlka uu qaatay weeyaan dabcan daahiriyadu dee xuduudan adilay u raadisaa adiladiina lama hayo nusuus lama hayo marka isagu wuxuu yidhi wixii ugu badnaayee aan arkay cidi tiri toddoba iyo toban bay ahayd markaa toddoba iyo toban baa ugu badan baa isaguna uu yidhi qowl odhanaya baa jira ibnulmundir uu xikaayooday laakiin eh, cidda eh, maaragtay tir aynaan garanaynin oo qolo odhanaysa laa xadda liakarihi xad ma laha marka qowlkaasi yani usuushii daahiriyada waa waafaqi karaa laakiin de ishkaal baa ku imanaya oo istixaadada iyo xaydkiisee loo kala garanaya baa markaa de iyaduna markaa imanaysa wuxuu ihi wliaqali uhri hamsata cashar walxambali ikhtaara alaaata cashar si markaa taxdiidku u dhammaystirmo markii xuduuddii xaydka la sheego waxaa loo baahanayaa labadii xayd intee u dhaxayn karta u dhaxayn karaa intee isagana ugu yar wuxuu yidhi markaa haddii kale marka ay maaragtay eh, maalmo xaydsanaato oy iftiin maarataxoogaa nadiifowdo oo haddana dhiiggii haddana soo noqdo miyaynu iska odhanayna mar walba waa xayd cusub kana deetna ma laga yaabaa bishii o dhanba inay iska gabadhii xaydsanaato oo intay maalan toban beri ay xaydsanayd oo uu ka go'ay oo saacada ay weyday haddana uu soo laabto oo haddana toban beri socdo oo haddana ay saacada weydo oo soo laabto ba waxaynu odhanaa mid waliba waa caado cusub baynu odhanayna deetana bishii o dhan ba markaa iska eh, maarata caadale iyay noqonaysaa maya taas macquul ma aha marka haddaba maxaa loo baahan yahay inta ugu yar ee duhri noqon karta ee laba xayd kala saari karta ee dhiiggan dambe la odhanayo waa xayd cusub oo kii hore kuma tirsana waa intee iyadana waa in la ogaado si markaa arrintii u caddaato wuxuu ihi waliaqali uhri amsaa cashar aqalu uhrigii waxa u sugnaaday oo loo xadaynayaa weeye an iyo toban maalmood iyadana waa sida jumhuurku ay qabaan wlxambali ikhtaara aaaa cashar xambaliguna saddexiyo toban buu doortay qoladaa markaa shan iyo kale waxay ka fiirinayaan dee bishu inta badan duhri iyo bay noqotaan oo u qaybsantaan marka haddii xaydkii intii ugu badnayd ay shan iyo toban noqotay dee bisha inta soo hadhay waxay noqonaysaa uun dohrigii bay noqon haysaaoo waa shan iyo tobanka haddii bishu ay dhammaystiran tahay xanaabiladu iyagu iyadoo de xaggii iyo tatabuci waxyaalihina la eegayo waxay yidhahdeen saddex iyo toban dohrigu waa noqon karaa dhinacna markaa nadarku wuxuu ka leeyahay quwo ayuu dhinac ka yeelanaya saddex iyo tobankaasioo inta badan qoryahan dhakhaatiirtu sida ay sheegaan dumarka badi bishoodu waa sideed iyo labaatan milyan dumarku waxay u badan yihiin sideed iyo labaatan in bishoodu ay noqto bishooda marka waxaa loo jeedaa xaydkooda iyo duhrigooda isku dhammayska tiran hal xayd iyo hal duhriyo isku dhammaystiran inta badan bay leeyihin qolyahan dhakhaatiirtu waa sideed iyo labaatan maalmo markaa sideed iyo labaatankii haddaynu shan iyo toban xayd u goynay dee waxaa soo harayaa saddex iyo toban buu noqonayaa qowlkaa xanaabilada ayaa xagga aad moodaa inay qoladaasi waafaqayaan wuxuu yidhi wliamaanin aw lihamsinin xadar can maalikin waqiila tiscata cashar wan xadara hoos buu u daadegay aqalu uhrigu can maalikin maalig iyadoo laga soo guurinayo liamaanin buu u degay sideed aw lihamsin ama shan ayaabuu usii degay nuskadii hore er, aw licasharin ayaa ku sugnayd iyaduna waa sax waa riwaayo kaloo maalikiyadu leedahay laakiin kaba siiyaan in xagga hoose lasii tago il casharada markii horeba waaba eh, maaragtay waxa weeyaan sideeddii baabay casharadu ka badnay marka halkii ugu hoosaysa ee markaa duhri la gaadhsiiyey in la sheegaa ka muhiimsan in casharadii la gaadhsiiye ilaa shan inuu tegi karo ayaa maalik riwaayaadka laga soo wariyey ay sheegayaan markaa riwaayaat baa imaam maalik raximah llahu tacaala masalada kaga sugan riwaayada waa taa mashhuurka ahoo waa taa shan iyo tobanka odhanaysa riwaayo kale ayuu leeyahay oo toban maalmood odhanaysa waa riwayat ibn xabiib can imaam maalik riwaayat suxnuun waxay leedahay sideed ibnulmaajishuun isaguna maalig wuxuu ka wariyey shan ayuu ka wariyey yaxya bni akam isaga waxaa laga sheegay tiscata casharka waqiila tiscata cashar yaxya bni akam ayaa isaga iyada lahoo inuu sagaal iyo toban baad duhriga ugu yari iyadana la sheegay waxaasoo dhammi waa iska istiqraa iyo tatabuc xaala ku dhisan wuxuu yihi waطahurat lilmaaliki man yanjalii fii xaydiha anaqaa'u mila alxambali wuxuu halkan ka hadlayaa masalada ah annaqaa anaa addam ama anaa ayaam alxayd maalmihii xaydku uu soconayay gabadhii toddoba beri weyaan xaydkeedu laakiin waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood saacado in aanay dhiigba isku aragoo nadiif ay noqonayso ama inay maalmaba sidaa noqonaysaa laga yaabo marka maalmaha ama saacadahaasi xukunka la siinaya waa maxay ma waxaa la odhanayaa waa daahiroo salaadihii way tukanaysa hadday maalin dhammaystiranahay soonkeedii wuu ansaxaya walow maalinkii ka horreyna waxayd ahaa maalinkii ka dambeeyena waxayd ahaa dee duhri mustaqirana la tirin maayo waxaan duhri maayo maalinka ka horrey maalinka ka isku hal xayd weeye lama odhanayo kaasina waa xayd kana waa xayd kale ilan aqalu uhrigii meesha lama hayee haddaba iyadoon aqalu uhri lahaynin wax aqalu uhri ka yar markay aragto inay markaa xooga nadiif noqotay maalmaha maxaa la xukumayaa wey wuxuu markaa wa dahurat daahir bay noqonaysaa lilmaalikiyi bay u noqonaysaa man yanjalii gabadhii uu muuqanayey fii xaydiha fii asnaa'i xaydiha fii ayaami xaydiha maalmihii xaydka ay ku jirtay gabadha uu muuqinaya annaqaau inay markaa eh, nadiif noqoto oo nadiifowdo oo waxba ay isku arki weydo wakhtiyada qaarkood saasi ku dhacdo wakhtiyadaa ay nadiifta tahay gabadh daahira axkaamteedii bay yeelanaysaa oo ninkeedii way xalaaloobaysaa salaadihii way tukanaysaa soonkii way la imanaysaa haddana labada dhinacba isla hal xayd baa ka xiga oo aan laba xayd kale ahayn mil alxambali buu yidhi xaaluu yahay xambaligii oo kale oo xambaliguna saasuu qabaa wey markaa annaqaa ayaam addam ama ah, fii asnaa'i alxayd xanaabilo iyo maalikiyo waana qowl shaaficiye oo qowlulaqti qowlkii la odhan jiray weeyaan waxay leeyihiin gabadhaasi axkaamtii daahirada ayay maalmaha leh laakiin uhri ma aha waan uhrigii aynu tirsanayne marka ciddada la tirsanayay wixii shaafici qowlkiisa muctamadkaa iyo abu xaniifana waxay leeyihiin maya maadaama waxaan maalmihii xaydka uu soo dhex galay oo xaydo qura uu waxaan dhexdeeda dhacayo dee xaydadii ma kala qaybsamayso dohrinaba soo dhexgelaya xaydadu waa mutawaasil way xidhiidhsan tahay sidaa daraaddeed xataa maalmahan ay nadiifta tahay ama saacadahan ay nadiifta tahay xukmuhaa xukmulxaa'id gabadhii xaa'idka ayd xukunkeedu ma yeelanaysaa ninkeedii xalaalu noqon mayso salaada tukan mayso soomi mayso khilaafkan hadda waxaa dhalinaya waad fahmaysaayo ciladii maanicada ahayd dee dhiigga ayay ahayd dhiiggii baa meesha ka baxay haddana dhiiggan dambe ee yimid lama odhanayo waa dhiig cusub ee waa isla dhiiggii hore oo socda un maadaama aynu xukumayna dhiiggan dib ka yimid inuu kii hore oo socda yahay macnaheedu waxa weeyaan xukman buu dhiiggu u socdo xataa markii ay markaa naqaagu uu jiray marka ma xukman jiritaankaa uu jiray baan raacnaa mise xisigaan raacnaayo in meeshii dhiig ka muuqanin ayaan raacaynaa halkaasaa markaa fuqaadi ay ku kala aragti duwanaanayaan wuxuu yidhi walaa taxiidu xaamilu liaxmada walxanafi famaa taraahu fasada walaa taxiidu dhiiggii xaydka ma hesho xaamilun gabadhii oor ka liaxmada axmed markaa waxa weyaan agtiisa cinda axmed wey yani madhabka axmed sida uu yahay waa sidaa walxanafi iyo xanafiga agtooda waa sidaa famaa taraw haddaba waxa ay aragto hadday dhig isku aragto fasada wax faasida weeyaan waa demu fasaad baa la yidhaahdaa waa iska marka axkaamta istixaado kalunbuu yeelanayaa hadduu dee badan yahayna haddii kaleda waa laska nadiifinayaa uno waa najaaso uun layska aan waxba u keensanaynin sida caadiga ah waxaa la yaqaanaa xaamil gabadh uur leedahay in aanay dhiig isku arag oo dhiiggii uu xabismo laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood gabadh iyadoo uur leh in haddana ay dhiig isku aragto marka markii ay dhiiggaa isku aragto haddii de uu ilmo dilmo yahay waa baab oo waxa weeye haddii ay markaa dee dalqi iyo wax dareemayso ama ay maaragtay dareemayso fool iyo wax lamid ah iyo taas shaaficiyada laftooda waa damu fasaad bay odhanayaan sidan xanaabiladu ay leedahay iyo maalikiyadua laakiin iyadii wax foolo dareemaynin oo caadi ah haddii ay dhiiggii isku aragto waxaasi waa dhiig xayd ah ma loodhanay axkaamtii xayd kale shaaficiyada qowlkooda muctamadkaa ah iyo xanafiyaduba haabay leeyiin maxaa yeele asalku waa inu gabadhu caafimaad qabto dhiiggan xaydkuna waa dhiigga caafimaad qabka ku soo baxa marka in damu cilla laga dhigo oo xanuun laga dhigo waxaa asal ka ah oo ka qaalibsan in laga dhigo si salaamaha usoo baxay qolyahan kalena waxay raacayaan iyaguna wuxuu leeyahay marka xaggii dhakhtarnimo arrimaha laga eego arrintani waxay u khuduucaysaa awoodda jir ahaaneed ee gabadha markaa way dhici kartaa buu leeyahay gabadhu marka markii ah, maarata waxa qawiya ay tahay in iyadoo ilmihiina nafaqaynayso oo taas marka waxa ku socdo in haddana dhiiggii ay heshaan waa arrin markaa dhici karta wuxuu yidhi wa naxwu kudratin kayfa badaa laa bacda uhrin lilimaami axmada wa waxaa ka mida dhiiggii xaydka naxwu kudratin wixii markaa waxa weeyaan yar cawlcawlka ahaa maarata xagga madowga xigay markaa midab un ahaa dhiig soconaya ma aha waa midab un gabadha ay dareemayso oo yar madow madow xiga kayfa iyo sufradiina waa lamid kayfa badaa si alla sidii uu u muuqdaba yani waxa weeye ama waxa weeye ayaamulxayd ayaamkii caadadeeda ha noqdo ayaamtii caadada u lahayd dhexdeeda ha noqdo ama ha noqdo wax markaa ka badan iyadoo toddobadeedii maalmood ay taqaanay dhammaysatay maalinkii sideedaad ha isku aragto ama bacda uhri ha noqdo ama qabla uhri ha noqdo siduu doonaba ha u yimaadee xaydkiibaa la ilxaaqinaya laa bacda uhrin lilimaami axmeda imaam axmed agtiisa maya haddii uu bacda uhri yimaado gabadhiioo nadiif noqotay oo daahirowday oo maalmihii xaydkeedii dhammaysatay oo deetana uhrigii aragtay kadib haddii ay isku aragto sufrada iyo kudrada ay isku aragto midabmidab aragto waxba ka soo qaadi mayso arrinkuna isaguna wuxuu khuduucayaa aahaar saxaabiyaadkii laga kala wariyey caaisha radi allahu tacala canha iyo umcaiya iyo oo markaa aaaar kala duwan laga werinayo oo caaishana ay dumarka u kaadiy ola jirtaa degdegina umcaiyana ay leedahay kuna laa nacud lkudrata wasufrata bacda uhri hayan markaa aaaartii saasay isu yarkhilaafsan tahay qiyaaskiibay markaa qolyahan hore ay ka raacayaanoo dee waxay leeyihiin kor haddii aan aar xayd an iyo tobankii haddii aan weli la gaarin aarxaydka aanu dhammaystirmin wixii la arko xaydkun baa la ilxaaqin jiray hadduu dhiig caadii soo noqon lahaaba kii horun baa la ilxaaqin lahaa tanna waa la ilxaaqinayaaba yidhi wlinifaasi arbacuuna waliyusan limaalikin washaafici nisfun faqad walaa aqala iminkana nifaaskii dhiiggii dhalmada ayuu gelaya marka halkaa dhiigga haddii ilmauu soo dilmo koley waa masalo dumarka aada ugu yar baahdaan waxaana jira markaa fataawaha qaarkoodu dadka badankoodu inay arkaan laga yaabo oo odhanaya eh, dhiiggaasi ictibaar male xaydna maaha nifaasna maaha gabadhu markaa way iska wadanaysaa sideedi eh, waxaa iska fiican haddii masaladu saasoo kale iska tahay in madaahibtii lagu takhriijiyo marka haddii ilmihii uu ka soo dhammaaday dhiig socdo madhabkii shaaficiyada sida uu markaa ku socon haddii dhakhaatiirta ay yidhahdeen waa ilmo soo dilmay oo kasoo soo dhammaaday gabadhii haddii ay yidhaahdaan dhiiggaa soconaya nifaas buu noqonaya madhabka shaaficiyada qolyaha kale ee maalikiyada iyo xanafiyada iyana suwarta qaarkeedna nifaas bay ka dhiga suwarta qaarkeedna xayd bay ka dhiga cidda odhanaysa way iska tukan oo madhabka xanaabilada baa laga yaabaa inay ka soo baxday waana fataawaha kolley culammadan sacuudiga qaarkood fataawaha laga hayo waa inay iska tukan gabadhiy oo iska wadan salaadii aynkaas taas waxa u suuragala in madhabkaa xanaabilada lagu takhriijiyo laakiin madaahibta kale arrin markaa ku takhriijismaysa ma aha shaaficiyadana iyagu da tansiisinayaan way qorayaan haddii markaa ilmo kasoo dilmo oo kasoo dhammaada gabadhii wixii dhiigee markaa kasii socdaa wuxuu adii eh, dhakhaatiirtii dadkii aqoonta ulaha yhahdeen waxan waa ilmo soo dhammaaday wixii socdaa wuxuu noqonayaa uun dhiiggii nifaasku noqonaya haddaba wuxu uhi walinifaasi arbacuuna dhiiggii nifaaska waxaa loo tirinayaa afartan beri walyusad ha la kordhiyo limaalikin maalik iyo washaafici shaafici waxaa loo kordhin karaa nisfun intaa kale barhkeed faqad faxasbu weya faqad oo a ah ayaa caana qad oo markaa daal la aqriyaa iyaduna waa nafs almacna w faxasbu wey yacni nus loogu dari karaa maalik iyo shaafici yacni lixdan buu gaari karaa wey qolyaha kalena afartankaasay ku egyihiin xanaabiladii iyo xanafiyadii afartan ma dhaafa bay leeyihiin dhiigga nifaasku afartan ma dhaafo laakiin shaaficiyada iyo maalikiyadu nus baa lagu dari karaa bay leeyihin oo nuska lagu dar de lixdan bay noqonaysa nuskii marka lagu daro lixdan ayuu gaari karaa bay leeyihiin waana arrina xagga istiqraag iyo arrimaha ay markaa u cuskanayaan wuxuu yidhi walaa aqalla wax ugu yar nifaaska oo laodhanaya intaasaa ugu yar ma jirto yani laa xadda liaqalihi wey inta ugu yar iyadu xad ma laha waalciraaqi abu xaniifa xaddahu wuu xadeeyey xaddah wuu xadeeyey aqalkii binisfi khamsiina barkii buu ku xadeeyey lidaati cidda gabadhii ciddo tirsanaysay wuxuu ku xadeeyey konton barhkii konton barhkii waa imise shan iyo labaatan hadday gabadhu ciddo ku jirto oo yani maalan markii ay saa u dhashay baa la furay ama waxaaba lagu yidhi idaa waladti fa anti aalib haddaad dhashid waa furan marka alaaqii goor buu dhacayaa dee bacda alwilaadu dhacaya marka ciddadii waxay bilaabmaysaa bacda wilaad haddaba taa ayuu yidhi abu xaniifa waa in loo sameeyo aqalu nifaas iyadoo laga cararayo in ay maaragtay iyadoon wax badanba joogin ay markaa waxa weeyaan tiraahdo waan ciddadii waan dhammaystay oo laga yaabo intuu nifaaskii ka yar maalmo uu ka maqnaado intay waxaaragtay ay markaa waxaan ka soo qaado ina markii hore nifaasba jirine kani uu yahay xaydkii koobaad xaydadii koobaad oo markii uu yar go ay maaragtay waxa weyaan saas u tirsanto marka wuxuu leeyahay shan iyo labaatan maalmood ayaa aqalkiisu uu noqonayaa haddii gabadhu gabadh ciddo tirsanaysa ay tahay halkaa wixii ka dambeeya ayaa markaa xaydooyinkii la xisaabinayaa oo la tirinayaa wuxuu yidhi walaa aqala wlciraaqi xadda binisfi hamsiina lidaati ciddati markaa saaxiibatulciddo ahayd konton nuskeed oo shan iyo labaatan ah ayaa ugu yaraanaysa buu leeyahay nifaaskeeda wuxuu yidhi wlmustaxaadatu alatii qad cadimat xuduuda xaydin wa nifaasin culimat wlmustaxaadatu gabadhii haddaba mustaxaadada ahayd ee dhabarfuranku uu ku dhacay ee xukunkeeda xukmulistixaado la odhanayey allatii tii weeyaan qad cadimat weyday xuduuda xaydin wa nifaasin culimad xuduuddii xaydka iyo nifaaskii lasoo sheegay ta weyday ee dhiiggeedu uu xuduuddaa dhaafay ayaa waxaa la odhanayaa waa mustaxaada markii xuduuddii ay ka gudubto oo xadkii ay ku ekaan weydo oo xuduuddii ay weydo ayaa waxay noqonaysaa mustaxaaday noqonaysa deetana dee iyada markaa axkaamteedu axkaamtaydu ka duwan tahayo dee waa xadaun daa'iman waa kii minhaajku ahaa istixaadadu waa xadaun daa'im waa xada joogto ah e ma aha ad marki la waa asqarkii baa loo jeeda xadaun markay iska ilaaqaan fuqahada shaaficiyada iyo waxay u jeedaan asqarkay u jeedaan marka xadaun daa'iman markuu ku yidhi yani waxa weyaan axkaamtii xadatul asqarka ayay istixaadadu yeelanaysa halkii xaydku isagu ka ahaa iyo nifaaskuba ay xada abara ka ahaayeen wuxuu ihi wlmustaxaadatu alatii qad cadimat xuduuda xaydin wa nifaasin culimat haddaba maxaa la samayn wuxuu yidhi famaalikun tamyiizaha yuxakimu wاlxanafi bicaadatin yaltasimu famaalikun imaam maalik tamyiizahaa kala saaridda ay dhiigga kala saarayso ayuu yuxakimu xukunka ku dhisayaayoo xukunka uu oo madow iyo casaan maalan madow iyo iyo guduud uu kala leeyahay oo madowgu markaa xuduudii aynu xaydka u sheegnay laga helay kan guduudka ahna laga helayo xuduudii duhriga aynu u sheegnay imaamu maalik markaa isagu muxuu odhanayaa ka madow baa wuxuu yahay xaydka maalmahan kan guduudani uu socdana waa gabar daahira laga soo qaadaya wlxanafi bicaadat yaltazimu xanafigu isagu caadadu raacayaayo wuxuu leey gabadhu goormay maarata waxa weyaan dhiigga heli jirtay maalleheblaayo ilaa maalleheblaayo wixii doonaaba ku beegnaado ama ka badoobe ku beegnaado ama ka guduudan ku beegnaado caadadeedaasay raacaysaa guri maalmihii ay xaydi jirteen waa xayd maalmihii ay daahirka aan jirteena waa daahir la maayo dhiigga ku beegani waa noocma washaaficii biayi haadayni wajad qadaa fain kaanaa fatamyiizan qasad marka washaafici shaafici biayi haadayni wajada qadaa labadan kolba kii uu helo ayuu xukumaya marka waa maxay maalik raximah llahu tacaala isagu maba fiirinayo caado wax la yidhaahdo wax caado la yidhaahdo fiirinba maayo abu xaniifana fiirinba maayo wax tamyiiz la yidhahdo iyo dhiig baa kala soocan marka haddee maalikiyadii waxay u noqon gabadhii ama waxa weeyaan mumayiza ama mutaxayira unbay u noqonaysa xanafiyadiina ama muctaado unbay unoqonaysa ama mutaxayiro unbay unoqonaysa laakiin shaafici muxuu ku yidhi washaafici biayi haadayni wajada qadaa shaafici labadan kolba uu helo buu xukunka siinaya ku xukumaya hadduu tamyiiz keliya helo caado uu waayo tamyiisku dhaqan gelinaya haddii tamyiiskii uu waayo gabadha caadadeedii uu helana maalmihii xaydkeedu ku beegnaa iyo intii duureedu ku wixii la wada og yahayna caadadeedaa la raacaya fain kaana hadday labadiiba wada jiraan oo gabadhii muctaadana ay tahay mumayizana ay tahay fa tamyiizan qasada tamyiiz ayuu raagsanaya u qasdiyayaayo tamyiizka ayuu raacayaa sida asaxu ahaa liannahu calaamatun fi demi bay yidhahda waalcaadatu calaamatun fii saaxibati demi wamaa kaana fi demi wlaa bilitibaaci fii axkaamihi calaamada dhiiga ka muuqata baa u mudan ba in la raaco wa axmedu qaala bi imaam axmed isna kan shaafici uu leeyahay ayuu ku tegey oo kolba labada kii uu helo ayuu xukumaya waltafat licaadatin xaysu kilaahuma habat laakiin wuxuu jalleecay oo markaa qaatay weey caadada ayuu dhankeeda u bayday haddii labadiiba sugnaadaan marka shaafici iyo axmed waxay ku kala tegayaanu marka gabadhi mubayizana ay tahay muctaadana ay tahay xaggee la raacaya shaaficiyada asaxoodii wuxuu raacay tamiiskiibuu raacay xanaabiladuna wejigii kale ee shaaficiyada halkii uu marayay oo ah in caadadii la raaco ayuu markaa raacayaa dabcan axaadiitana daytu way ku soo aroortay in tamyiiz la raaco in dam aswad yucraf iyo maarata mkusi um qadra maa kaana taxbisuki caadatuki kaasina isaguna waxa weya waa eh, maarata ictiyaad caadadii in la raaca ayuu tilmaamaya marka eh, xaaladda ay labadii kulmayaan ayuunbaa dee maarata labadii xadiidkeebaa maarata la xoojinaya ay meesha imanaysa wuxuu yidhi fain kaana fatamyiizan qasadu axmedu qaala bihada waltafat licaadatin xayu kilaahumaa habat taana halkaasuu kaga baxay wuxuu yidhi waltaktasil bacda inqiaaci maa xukim bikownihi xaydan wa uhruhaa yatim waltaktasir gabadhu ha maydhato ha qubaysato bacda inqiaaci maa xukima markii uu ka dhammaado wixii la xukumay bikownihi xaydan inuu xayd yahay wixii la xukumay markuu dhammaado ama tamyiis ha raacdo ama caado ha raacdee marka uu dhammaado wixii la xukumay inuu xayd yahay ee noocii kale loo wareego haddii uu tamyiis ahaa haddii caado ay maarata ay ahaydna caadadii markay ka dhamaato oo dhiiggii haba iska sii socdeen maalmihii caadadu ay dhammaadaan ha qubaysato wa uhruhaa yatimu tahaaradeediina saasay ku taam noqotay oo gabarh daahira axkaanteedii ayay markaa yeelanaysa uma tawada'at likulli fardi markaa kadib ayay markaa fardi kastaba ay u weysaysan oo u weyse qaadanaysaa fardi walba marka wakhtigiisii la gaaro waalmaaliki binadbi haada yaqdii qofkii maalikiga ahaa isagu yaqdi wuxuu xukumi binadbi haada weysadan salaad kasta loo weysanayo faral ah inay iska sunno tahay aanay waajib ahayn ayuu isagu qaadanayaa oo waana rabiicat ray isaguna uu qabay sheekhi imaam maalik ibnulqayimna wuxuu yidhahda cid ugu horraysay lama garanayo rabiicat ray baa bilaabay buu le hadalka ah maarata mustaxaadadu laa tatasilu laa tatawada likulli salaatin alaa kulli xaal kulli xadiid baa ku soo aroray bukhaarigana ku sugan laakiin la isku haysto tawada'i likulli salaatin ma hadalkii curwa mise waa hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasaa hadal ka taagan yahay marka xadiidkaasi ayaa markaa jumhuurku iyagu ay ku dhaqmayaanoo waxay leeyihin tatawada'u likulli salaatin maalik isagu wuxuu leeyahy laa tatawada'u likulli salaatin de ku dhisaya asalkiisii aynu hore usoo baranay ee ahaa nawaaqidulwuduuca isagu muxuu u shardiyeeyey khaarij min asabiila intuu inuu yahay calaa sabiil asixa dhiiggan istixaadaduna wuxuu usoo baxayaa calaa sabiili lmarad marka wax weyse jebiyaba isaga agtiisa ma aha jumhuurkan kalena dee waxay leeyihin khaarij min asabiileyn weeyaano weysadii way jabaysaa markaa salaadda unbaa maarata loo weysaystay unbaa lagu tukan oo halkaas unbaa daruuradii ay taallaa salaad kale in lagu tukado daruuro uma taalla bay wuxuu ma wakulu maa ladaa janaabatin munic bilxaydi wاnifaasi aydan yamtanic wakulu maa wax kasta oo munica la diiday ladaa janaabatin qofkii janaabaysnaa agtiisa yani qofkii janaabo qabay wax kasta oo loo diiday yamtanicu aydan sidoo kale mid mumtanica ku amul noqono mamnuuc noqonaya bilxaydi wanifaas arrimihii janaabadu ay mancinaysay ee aynu soo aragnay gabadhii xaa'idada ahayd ama gabadhii nufasada ahayd iyadana waa laga mancinaya oo loo ogolaan maayo intii aynu soo sheegnayo wixii khilaaf ku jirayna sidii unbuu khilaafkuna halkani wuu ugu jiraya ilaa qiraa'atan cala ladii ictumid limaalikin ilaa qiraa'atan qiraa'atu lqur'aan mooyaane cala aladii marka lagu bineeyo qowlkii uctumida loo cuskaday limaalikin maalik riwaayadiisa muctamadka marka lagu bineeyo qiraa'adii uun baan laga mancinaynoo qur-aankii inay akhrido gabadhii xaa'idada ahay loo diidi maayo marka la raaco muctamadka maalikiyada qabla nqiaaci maa wujida inta aanu weli ka gu'in weeye wixii la helay waxaa la helay ama waa xayd ama waa nifaas intii aan xaydka ama nifaasku ka gu'in way iska akhrisan kartaa qur'aankii laakiin haddii uu ka go'o ma akhrisan karta ilaa ay qubaysato hadduu ka go'o oo dhiiggii go'o dee markaa daruura ma haysa bay ha qubaysato kadibna qur-aankii ha akri laakiin iyadoo qubaysanin qur-aankii ha akrihi mayso haddii inqiaaci meesha jiro haddii laakiin weli dhiiggii uu socdo dee qubaysigeedu ma anfacayo waxbana ma tarayo qur-aankiina kama maarmayso inay ilowdaaba dhici karta markaa way iska akhriyi ayay maalikiyadu iyadula qolyihii macalimiinta ahaa iyo mucalimaadkii iyo haddii dee markaa madhabtaa maalig ay ku dhaqmayaan oo maarata iyada markaa eh, eh, ay dee maaragtay qabsanayaan wax waa uga furay yihiin laakiin madaahibtii kale oo dhami albaabka way ka xiraysa had iyo jeerna xadiidka daciifana waa la hayaa iyo jumhuurku jumhuurku waa murajix jumhuurku xujo ma aha laakiin waa murajix iminka haddii dhakhaatiirtu ay aad arrin u baahantay inay kaaga tala bixiyaan oo ay maaragtay toban dhaktar sideedna meel maraan ama toddoba meel maraan laba ama maaragtay mid iyo wax noocaas ay meel maraan xaggee ku rajaxmaysa axkaamta shareecaduna waa saas oo kale oo jumhuurku marka laleeyahy qowl jumhuur laysa bixuja hada saxiix wadalika fi kuli umuur fi ibi wa fi diin xujo ma aha qowl jumhuur lakin waa maxay waa murajix waa wax rajaxa markaa haddaad murajaxaad kale aad hesho mooyaane murajix buu kuu noqonayaaoo in qowlkii jumhuurku uu sidan yahay xadiis daciifa iyo waxna la helay haddii dee kan daciifka ahe lama akriyayali waxaa wey nooc tarjiixa ah, istinaas ah, waa faa'iideynaya mar haddii aanu mawduuc iyo wixii aadka u liitay aanu ahayn haddaba wuxuu ku leeyahay ilaa qira'atan cala ladii ictumid limaalikin qabla inqiaaci maa wujida inta aanu ka goyin waxaa markaa la helay waxaa la helay la waa xaydkii iyo nifaaskii dabcan masaajidkii inay soo gasho ama ay ku nagaato iyo waxaasoo dhan mamnuuc bay noqonayaan marka daahiriyada qowlkoodii laga tago mararka qaarkood dee dawraad baa masaajidadii lagu qabanaya markaasaa dumarkii caynkaasu waxa iska fiican dawraadkaasoo kale dee dumarka wixii maarata daahir inay masaajidka soo galaan oo iska dhegeystaan wixii aan daahir ahayn de inay banaanka ka dhegeystaan oo makrafoon loo shidiyayo si kale loo maareeyaala laakiin masaajidkii soo gelin waayo de maarata madaahibtii afarta ahaydba waa isla ogoshahay inaan masaajidkii gabadho aanay soo gelin wayactazilna almusalla musallihii markaa lagu tukanaye wakti kooban akaam maarata waxa weeyaan salaada lagu oogayey iyaa la yidhi ka fogaado ka dheeraado masjidkii salaad un looguma talagalayan waa kasii awlaysayan wuxuu yidhi wmnachunaa ladayhimu ijmaaca alaaqaha wsawma wاljimaaca wamnac hunaa halkan haddaba marka la joogo waa xaydka nifaaskii marka la joogo waxaad mancidaa ladayhim fuqahada agtooda ijmaacan xaaluu markaa mancigani yahay mid markaa lagu ijmaacsan yahay alaaqahaa manci in la furo gabadhii iyadoo markaa dhiigiila iminka cidiba ma eegta waa lagu dhawaaqaa wadaad iyo waran qaar wadaaddaa ad arkaysaayo gabadhii oo dhiig la furay yani wax weynba looma arko waa xaaraan mujmac calayha wey xaaraan lagu ijmaacsan yahay wey gabadhii oo xayd qabta ama nifaas qabta in la furo wasawma sawnkii isagana manci waljimaaca jimaaciina manci intaniba janaabadii kumay jirin waa ziyaado markaa wax weyaan xaydku wuu la dheeriyaa waayru axmadin tamatucan bimaa min suratin lirukbata yaa xarama waxarama wuxuu xarimay ayru amedin amed wayru axmedin axmed wixii ka soo haray xarama wuxuu xarimay tamatucan buu xarimay ku istimtaac iyo ku raaxaysi lagu raaxaysto bimaa min suratin lirukbatayha bimaa wixii min suratin xudun ka soo bilaabayey lirukbatayaa ilaa iyo jilbaheeda gaaray yani intii udhexaysay xudunta iyo jilbaha in lagu istimtaaco laakiin istimtaac laga hadlayaa waa istimtaac bilmasi weey ah, ru'yada zubadku waa ka sheegay laakiin waa daciif taabasho in markaa loogu istimtaaco oo la taataabto intaa u dhaxaysa jumhuurku way mancinayaan imaam axmed laakiin isagu ma mancinayo oo isnacuu kulla shayin ila nikaax ayaa isagu uu qaadanaya qolyahan kalena xadiidkii maa fowqa alizaar ayay markaa qaadanayaan sanadkiisana kolley waxbaa ku jiray laakiin waxay ku sii xoogsanayaan kaana ya'murnii faataziru fayubaashirunii wa ana xaa'im wuxuu yidhi walaa yajuusu waطu man lam takhtasil bacda inqiطaacin wabnu haabitin yuxil walaa yajuusu ma banaana waطu man lam takhtasil gabadhii aan weli qubaysan ee dhiiggii maarata aan ka qubaysan in la jimaaco bacda inqiطaacin markii markaa dhiiggu uu ka go-a in la iska jimaaca ma banaana wabnu haabitin yuxilu abu xaniifa isagu waa xalaalo buu leeyahay oo gabadha haddii dhiigii uu ka dhammaado waa iska xalaaloobaysaa buu walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna halkaa mafhuumkeedu isagu qaatay qolyaha kama soo yar dhaaf bay leeyihiinu faidaa taطaharna fa'tuuhunna min xayu amarakum ullah taaharnadaas tafacalna weeyaa waa tafacul waa ficilkeedi markaa waa inay iyadii tahaaro qaadato ahaaradeediina dee maydhi bay ahayd ibnu xasmi isagu wuxuu yidhi waa runtiio faidaa taaharan waa daba taale laakiin ya idinku yidhi ahaarada laga hadlaya waa maydhi oo keli hadday soo istijooto waa ku filan tahay oo iyada lafteedu waa noocu taahurin buu marka laakiin sida saxdaa ah, maaratay waxa weyaan raajixa u dhow waa in gabadhaasi aanay xalaal noqonaynin ilaa iyo ay maydhato wuxuu yihi wanisfu dinaarin cala lwaaiyi yuraa liaxmedin walisiwaahu istakfara saasaa markii hore beydku uu ahaa laakiin waxaa ku bedelay wanisfu dinaarin cala lwaaiyi yajib liaxmedin wagayru maalikin yuxib waayo xukunkii may xambaarsan halkan yani inuu axmed leeyahay nisfu dinaar rabbixiyo un baa laga fahmaya ma waajib ama mustaxaba kayrkiisa maxay u arkayaan markaa beydkana kasii waadixsan wuxuu ihi wa nisfu diinaarin diinaar barhkii oo calalwaadi kii markaa jimaac sameeyey la saaro ayaa yejibu ama waxta wa nisfu diinaarin diinaar nuskii baa yejibu waajibaya calalwaai buu ku waajibaya hamsaa waa la takfiifinayaa lidaruurati shicri weyn calalwaai kii jimaaca sameeyey ayaa markaa waxaw nisfu diinaar ku waajibayaa liaxmadin baanu u waajibaya imaam axmed agtiisa wa hayru maalikin maalik wixii ka soo haray intii axmed ka soo intii axmed ka soo hadhay wixii maalik ka soo haray yuxibu arrintaa wuu jecelyahy waayru maaliki yuxibu wixii maali ka soo harayna arrintaa wuu jeclaysanaya mustaxab buu ka dhigayaa ma waajibinayo maalikna dee iladin aanu waajibin hore usoo ogaato axmed unbaa waajibiye maalik xataa mustaxab baanu ka dhigay weeyaan maalikiyadii waxba kafaaro haddii ninkii haweenadiisu xaa'ido uu jimaaco istikfaar unbuu la iman weli siwaahu istakfaradan oo kale istikfaarun buu la imanoo dembi buu ku dhacay ilaahay haw toobad keeno wax kale laga dooni maayo ule imaam axmedna wuxuu leeyahy mayna nisfu diinaar baa ku waajibaya oo afarkii ibn cabaas diinaarkana wuu sheegay nisfu diinaarkana wuu sheegay halkii hoose markaa qabsadeen qolyaha kale markaa iyaguna istixbaab ayuunbay aarka ay kala baxeen wuxuu yidhi wamancu waci mustaxaabatin habat liaxmedin ilaa idaa khiifa lcanat wamancu waci mustaxaabatin gabadhii mustaxaabada ahayd jimaaceeda in la manciyo ayaa abata sugnaaday liaxmadin axmed buu u sugnaaday ilaa idaa khiifalcanatu haddii markaa zine laga baqa mooyaane gabadhii markay mustaxaado tahay waynagii nidhi waa gabadh un muxdia ah xadaan aar xadakeedu abar ma aha haddaba halkaa waxaa ka soo baxaysa dee muxdito in la jimaaca way iska banaanaan jirta markaa waa la jimaaci karaaba halkaa ka soo baxaysa laakiin imaam axmed raximah llahu tacaala maadaama waxani uu dhiig yahay dhiiggii xaydkana wuu egyahay dhiigga xaydkuna uu jimaaca mancin jiray qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuna xataa yadurna adihii baa weli meesha jooga markaa la jimaaci maayo buuri haddii aanay arrintu adkaano ninkii aanu zino ka baqanin u dhowaan maayo oo jimaaci maayo ayuu isagu leeyahay laakiin qolyaha kale asalkay marinayaan waay leeyin kol hadii axkaamtii kale o dhan ba la furay tanna yushracu in can uhri maain yacjizi wa cumarun fi lqusli lam yujawizi falyatayamam caajizun lifaqdi aw maradin yakhaafuhu aw bardi aw fawti waqti lmaaliki fi lmuctamad walicaaa'in mancu kuli man wajad والشhاaفiعي يuعيid ma صلىa bه للبرد أو لناadر مشhاaبه والوقت شhaرط لسوى النعmاaن ومثله laa يuجمع الفرضاaن baa idin qor lakin iyada lafteeda waa lasii bedel waa mid mucadla tadiilkana tacdiilkana kusii jiro waan insha allah sheegi واشhتaرطوا النية فيهi والطلب للماء عinda فقدهi أيضا وجب وصح بالترب وللنعmاaن صح ومالك بما من الأرض اتضح عادمه صلى والأصبحي يذر والشافعي يعيد والكوف انتظر والفرض مسح الوجه واليدين وأحمد يحد بالكفين ومثله لمالك ويستحب لمرفق ولسواه ما يجب واكتفيا بضربة وقد لزم للآخرين ضربتان كي يتم وكالوضو ترتيبه مع الولا والحنبلي للأصل فيه ما تلا وانقض بماء دون عذر مانع لا في صلاة المالك والشافعي waxoogaa halkan tacdiilaad dhowra ayaa ku jira markaa qofka nuskadii hore haysta waxoogaa waxaa laga yaabaa in tashwiish markaa abyaadda akhriyana ku dhaco lakin beyd kasta insha allah waan tilmaami doonaa halka wax laga bedelay wuxuu yihi yushracu waxaa la jideeyaa tayamumkii tayamumkii waxaa la jideeyaa in yacjiz haddii qofki uu kari waayo can uhri maain ahaaradii biyaha ahaaro qaadashadii biyaha haddii qofkii awood u waayo ama biyaba uu waayo ama de maarata isticmaalkii uu kari waayo ayaa markaa la sharciyeeyaa tayamumka marka maxaa meesha kaaga soo baxay usli iyo wuduba bedel ka noqon karaa wa cumaru fi lusli lam yujawizi laakiin cumar bn khaaab radi allahu ma banaynin in laga tayamumo usliga lam yujawiz atayamum fi lgusli markii usliga la joogo tayamum isagu ma ogola oo waa kii diiday ee xataa camaar markii uu xasuusiyey ku yidhi waxaad sheegaysaana u garan maayo ee camaar markii dambe yidhi ba iska daaya xadiikaba werintiisa deetana uu ku yii nuwalliika min dalika maa tawalayta markaa ma xasuusan camaar ibnu mascuud laftiisuna si unbuu ataa markii xadiidka camaar loo sheegay alam tara ana cumara lam yaqnac bui biqowli camaar miyaanad arkaynin in cumar uu ku qanci waayey qowlka camaar markaa madhabkaa ah in maarata ahaarada kubrada ah aan tayamum aanay lahayn cumar iyo ibn mascuud iyo ibraahim annakaci iyo ayaa inkastoo qolyaha qaarkood ay yadhahdeen way ka noqdeen laakiin malaha ma wuxuu yidhi falyatayamam ha gebagabaysto ama ha booraysto caajizun qofkii markaa caajiska ahae biyaa isticmaali kari waa ha tayamumo muxuu u tayamumayaa lifaqdi lifaqdi maain weyn faqdi daraadi biyo markaa uu biyo waaye aw maradin yakhaafuhu ama xanuun uu ka baqayo daraaddii ha u gebagabaysto aw bardi ama dhaxan jirta oo de iyadana markaa xaggii maradkuba iska gelaysaayo wuxuu ka baqayaa inay xanuun ku keento oo halis uu ku galo naftiisiibuu u baqayaa kaasina isaguna ha tayamudi waxaa markaa kusii xigtaalkaa walbucdu linucmaani sharu man faqad walicaaai mancu kulli man wajad markaa shariga hore walbucdu linucmaani sharu man faqada qofka biyo waayey abuu xaniife agtiisa waxaa shari ah inuu fog yahay oo yani magaalooyinkii magaaladii uu ka fog yahay Eh, laakiin arintaas arrin kaleo ka muhiimsan baynu ku bedelayo eh, aw fawti waqti lmaaliki fi lmuctamid aw fawti waqti lmaaliki fi lmuctamid waxyaalihii loo tayamumaya waxaa ka mid a ah. faqdulmaa baa ka mid a ah. marad laga baqanayaa ka mid a ah. berdi baa ka mid a fawtulwaqti haddii waqtigii ku dhaafay gabadhiiba waxay daahirsatay salaadii eh, casar oo waqtigeedii sii dhammaanayo shan daqiiqo ay ka dhiman tahay haday waan qubaysanaya iyo ay tiraahdo intay biyaha soo dhaadhaansanaysa wax soo wadwadato ayaa wakhtiguwa baxaya ma gebagabaysanaysaa markaa ma tayamumaysaayo ma iska tukanaysaa mise iska tukan mayso ama qofkiibaaba toosay iyadiyo waktigii salaadda waxba aanaysan ka dhinay markaa ma iska tayamumaya wuxuu yidhi aw fawti waqti maaliki fi lmuctamid ama ha u tayamumo maalikiga waktigiisiioo dhaafaya sida muctamadka marka macnaheedu waa maxay fawtulwaqti waxa u tayamumo oo keli ah maalikiyo iyaga laftoodana khilaaf baa ku jira waa sida muctamadka waana marka qofku uu xaadir yahay aanu musaafir ahay ama hadduu musaafir yahay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo iyaguna waxay odhanayaan haddii qofkii uu isagoo musaafira ah uu meel yimaado biyo laga dhaansanayo oo qof qof loo gelay oo markaa laystaba sugayo oo uu dareemo in wakhtigu uu ka dhacayo safka halkuu kaga jiray markuu fiiriyo iyo qofkiiba inta dariiqadooda uu qaadanayo baa waxa u soo baxday in waxa weeyaan wakhtigiisa uu ku aadan yahay iyadoo wakhtigii salaaddu uu baxay wuu iska tayamumayaayo wuu tukanayaabay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabiladu lakiin waa musaafir maalikiyad marka waxay la gaar noqonayaan waa qofkii muqiimka ah sidiisaba iyaga waxay leedahay waqtiga uu baxayo ama muqiim noqo ama musaafir noqo waxa weeyaan waxa weeyaan maarata waqtigiyadoo la ilaalinayo waqtigii baa ka xoog badan waa loo tayamumaya marka wuxuu yidhi aw fawti waqti maaliki ama qofkii maalikiga waqtigiisao ku seegaya maaragtay ayaa loo tayamumay fi muctamamasladan maalik ma sheegin ibn rushdi ma sheegin markaa manduumada ayaa soo siyaadinaysa oo masle markaa sii yar muhiima ayay markaa tahayoo ka muhiimsan tan kale ee la sheegay wuxuu ihi walicaaa'in mancu kulli man wajad walicaaa'in caaa ibn abi rabax weya marka caaa la ilaaqee manduumada dhexdeeda caaa ibn abi rabax isaga waxa u sugnaaday mancu kulli man wajada qof kastaoo man wajadalma qof kastoo biyo helaya in aan loo ogolayn tayamum ama mariid ha noqdo ama eh, waxa weeyaan eh, maaragtay eh, bardaan iyo wixii lamidka qof maarata dhaxani hayso iyo maaragtay waxa weyaan xanuun buu baqaya iyo waxaas isagu falam tajiduu maa anta ayaa aayaddii wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min alkhaa'iti aw laamastm nisaaa falam tajiduu maaa falam tajiduu maantu waxaan horodhaba u taala wain kuntum marda aw calaa safarin jumhuurku waxay odhanayaan aw calaa safarin duba u taalaabay leeyihin aw calaa safarin duba u taalaabay leeyihin wain kuntum mardaada uma taalo isaguna wuxuu leeyahay mayanee way u taalla oo mariidka laftiisii marka uusan biyo helin ayuubbuu maaragtay amamayaa yani siyaaqa aayaddu sida al lakin xaggii tafaquh ahaa ayaa dee qowl markaa daciifa u noqonaya maradku sidiisiibuu cillo u yahay muxuu faqdulmaa markaa uga baahan yahay wuxuu yidhi wshaafici yuciidu maa sallaa bihi lilbardi aw linaadirin mushaabihi wshaafici qofkii shaafici ahaa qofkii shaaficiga ahaa yuciidu wuu soo celin maa sallaa bihi dhaxan daraaddeed ugu tukaday aw linaadirin ama cudurdaar kale oo naadira oo mushaabihi kaa shabaha wax kasta oo naadira ah. bardigu ma naadir baa dhaxantu dhul badan oo qabow baaba jire laba sheegay dhaxanta sideeda naadira lama laha in qofkii uu qubaysan kari waayo bardi daraaddi baa naadira bay oo inta badan wuxuu biyo ku diiriyuu helayaa wuxuu isku dada ayuu helayaa ee qofkan maaragtay dhaxan oo tayamumayaa waa qof meel uu biyo ku diiriyana aan joogin wuxuu isku dado markuu biyihii isku shubo oo degdeg uu isugu dadana aan helaynin uun baynay kaasina waa naadir marka waxayna wuu soo celinaya cudurdaar kasta oo naadir ihina waa saas oo kale oo iyada lafteed aw calaa safar intay ka qaateeno wain kuntum marda aw calaa safarin falam tajiduu maanta waynaga dhac calaa safar intay u taalla markaa falam tajidu maan faqdulmaagu sidiisuu isagu cillo u yahay aw calaa safarati maxaa looga baahan yahay markaa meesha ila waxaa ku filan wain kuntum mardaa aw lam tajiduu maaan haddaad xanuunsanaysaan oo mugtaan ama aydaan biyo helin oo biyo weydaan fatayamamuu saciidan calaa safarin looma baahnayn haddii markaa waxa weyaan tan isku filan marka waa calaa safaritu meesha waxay u taallaa litambiihi calaa amrin arrin bay nagu baraarujinaysa arrinkaasina waa maxay waxa weeyaan waa waa xaaladaha waxa weeye isticmaalulmaagu uu tacaduro sida badan marka waxaa tayamumkii uu maaragtay mujsil noqonayaa qofkii markuu xanuunsanayo ama uu biyo waayo iyadoo xaaladiisu ay tahay xaalad ay iska badan tahay biyola'aantu ama haddii ay maarata waxaw uu muqiim yahay dee waxaa iska badan in biyo la helo saas daraadeed markaa ayadu calaa safarin ay u timi marka markii qofku uu yahay mid markaa waxa weeyaan cudurdaar haalib ah ku sugan ayaa tayamumkii uu anfacaya oo mujsi buu noqonaya haddii kale wuu tayamum iyo wuu tukan bixurmati lwaqti haddana wuu soo celin maxaa yeele aayaddu qoladii ay ka hadashay isagu ma aha aayaddu qoladii ay ka hadashay isagu ma aha baal wuxuu ihi washaafici yuciidu maa sallaa bihi lilbardi aw linaadirin mushaabihi halkaa markaa waxaa ku xigtay walisi wanucmaani shardun yuclamu dukuulu waqti maa lahu tayamum waa bayd waadix iska ah saxna ah yani abu xaniifa wixii ka soo haray shardi la ogsoon yahay bay leeyihiin oo ah waxa loo tayamumayo in waqtigiisii soo galay oo salaadna looma tayamumi karo waqtigeedii aan imin arrintaasi waa qodob saxa laakiin in kale meesha la soo geliyo ayaa la doonay markaa waa la bedelay arrintii wuxuu yidhi wasaxa qabla alwaqti lilkuufi wasaxa wuu asaxay qabla alwaqti linucmaani baa qolyo qornayd laakiin waxba iyada lafteeda laga sii bedelay wasaxa wuu asaxayaa qabla alwaqti waqtiga ka hor buu asaxayaa lilkuufi abu xaniife agtiisa tayamumkii qabla alwaqti wuu asaxayaa cinda abi xaniifata maxaa kaaga soo baxaysa qolyihii kale qabla alwaqti in la tayamumo ma ogola oo waxay leeyiin waa tahaaratu daruura isagu aggii weysadu la maraya weysadaba qabalwaqti waa la weysaysanay laakiin qoladan kale maxay leeyihiin haadihi ahaaratu daruuratin absi baa jira waa kaan bedelayna hadda wlwaqtu sharun lisiwa nucmaani baa bedelayna kaa gaari kan u bedel kan iska bedel kaa kuu qoran wlwaqtu sharun lisiwa nucmaani yani dukhuululwaqti baa shari u ah abuu xaniifa wixii ka soo haray soo maaha waa qodob saxa ah. laakiin waxaan rabnaa inaan masaaxa la soo hadhno masale kale meesha la doonaya in la soo yergeliyo oo maarata xagga dambena lagu sheegay laakiin si ka yar waadexsan in loo sheegaa la doonaya marka meeshaa boos lagala yarharaya wasaxa tayamumkii wuu asaxayaa qabla alwaqti waqtigiioo aan sooba waqtigu aan soo gelin asixi maayo maxaa yeele waa ahaaratu daruura walaa daruurata qabla alwaqti bay leeyihin daruuro ku haysaa ma jirto iyadoo waqtigiiba la gaadho waxyaal kalena waa deliishanaya wamac axmada fardayni biwaaxidin jamac saasaad markaa bayd ka dhigaysa wasaxa qabla alwaqti lilkuufiyi wamac axmada fardayni biwaaxidin jamac wa jamaca wuu jamcinayaa xanafigii fardayni laba fardi buu jamcinayaa biwaaxidin bitayamumin waaxidin tayamum keliya laba fardi iyo wax ka badanba wuu ku jamcinayaa maca axmeda axmed maciisa xaalu yahay oo xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay ogol yihiin hal tayamum in laba fardi iyo wax ka badan lagu tukado laakiin xanaabiladu waxay leedahay waqtigii soo gelin lama tayamumi karo sidoo jumhuurkuba uu leeyahay haddaa markaas sidee loo jamcinayaa de haddii qofku jamc bayna salaateyn uu tukanayo oo maalan duhur iyo casar isku mar tukanaya intuu hal mar tayamaho ayuu duhurkii tukan casarkiina uu raacin bay leeyihi xanafiyadu iyagu waxay ogol yihiin tayamumkii aad duhurkii ku tukatay casarkana wakhtigiisa inaad ku tukato haddaad sidii u weyse qabtay oo naaqib aanu kugu imanay cishaa'ina aad maqribna aad ku tukato cishaa'ina aad ku tukato xanaabiladu laakiin waxay ogol yihiin intii laysla jamcinayey maarata jamc bayna salaateyn loo tukanayey in markaa hal taymoom lagu tukado way ogol yihiin qolyihii kale iyagu ma ogolo oo waa kuwa yidhi salaad walba wakhtigeedaa loo tayamumayaa xanaabiladuna taa wayla waafaqsanayn waxay markaa iyagu leeyihiin de waxa wey mar hadday sidaa tahay salaad walba marka iyada la tukanaya loo tayamumaya waayo wax ka sii horreeyey daruuradeedii ma aha dhinac kalena waxay ka qiyaas qaadanayaan mustaxaadadii oo istixaadadii Eh, iyadooba de maarata weysadeedani weyse daruuray ahayd bay leeyiino iyadoo xadadkii ka socdo ayay haddana weysaysanaysa markaasaa la yidhi tawadai likulli salaatin waaba iyadoo weyse qaadanaysa ayaa haddana la salaad walba maarata u weysayso weyse qaado xataa hadday jamcinayso labadii salaadood saasay samaynaysaa dee tayamumkii isagaaba kasii awlaysan baa la yidhiyo isagaa kasii fog maxaa yeele isagu waa mubiixe raaficba ma ah wuxuu yidhi washtarau niyata fiihi waxay shardiyeen markii tayamumka la joogo niyadiibay shardiyeen xataa abu xaniifa halkan niyadii shardi buu u arka maxaa yeelay waxani macquululmacnaa ma aha waaba la ysboodhaynaya haddii markii hore nadaafad iyo wax weysadu ay ahayd oo xaggaa uu ka fiiriyey dee halkan boor baaba la ysmarinayaaba markaa meeshani waxawe waa tacabud maxdiya buu leeyahay niyadiiba markaa u baahantah laakiin zufar oo xanafiyada ka mid a ayaa yidhi waxani waa tahaaradii uune ahaarada kol haddaynu niyadu shardi uma ah halkana shardi uma ah waalabu lilmaai cinda faqdihi aydan wajab waalabu lilmaai biyihii in la raadiyo cinda faqdihi marka lala yahay ayaa isaguna ayadan sidoo kale wajaba waajibay oo la tayamumi maayo qabla alab waa haddii aan la hubin biyo la'aanta ama qofkii hubay inaanay biyo jirin dee kaa waba tayamum waba alab loogama baahno laakiin qofkii inuu waa suuragal islaha in dee maarata alab baa waajibaya alabkiina calaa maraaxil buu noqonayaa kutubta madhabka haddee ku aragteen maraaxisha uu kala leeyahay yani maraatibta uu leeyahay alab halkan maslada guudun baa la sheegaya in laisku waafaqsan yahay alabkaasi kolley madaahibtu yani waxa weya guud ahaan almadahib alarbaca way way isla ogoshahay in markaa waxa weyaan alabkaasi uu lagama maarmaan yahay haddii qofku aanu hubin biyo la'aan laakiin eh, riwaayo axmed laga soo guuriyo ayaa odhanaysa laa yushtaradu alab waa riwaaya can axmed lakiin madhabka maaha wuxuu yidhi wasaxa biturbi wuxuu ku asaxayaa tayamumku ciiddii wuu ku asaxaya boorka lahayd walilnucmaani saxa wamaalikin walilnucmaani wamaalikin saxa wey maalig iyo nucmaanba wuxuu ugu asaxayaa bimaa waxbuu ugu asaxayaa itadaxa caddaaday min alardi dhulkainuu ka mid yahay wax kasta oo dhulka ka mid ah waa lagu tayamumi karaabay iyagu leeyihi xanaabiladii iyo shaaficiyaduna ciid boodh le unbaa lagu tayamumaya bay leeyi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu minhudaasi ku jirta suuratu aali cimraan ee suuratu almaaida suuratu almaaida minhuda ku ayaa waxa ay leeyihiin waxay yani waxa weyaan wax isagii kamidii inuu meesha soo gaaray in la doonay marka wixii wax soo gaaray waa ciiddii boodhka lahay ah. qolyahan kalena saciidka ayay waa wajhu lardi fatayamamuu saciidan ayiba saciidku waa wajhu lardi marka wax alla wixii dhulka ajzaadeeda dhulka ajzaadiisa wax kasta oo ah ayaa markaa asaxaya buli tusaalayaal waaga ku siiyey nuskadii hore waa bedelay ka dambe karamli walxasaa wajisi waxajar sida markaa niiskii ramligii batax bay dadka qaarkood yidhaahdaa qaarkoodna magacyo badan bay leedahay qaar baa burciid yidhaahda qaar baa yidhaahda bacaad ah, waa taas wey taa yaryar walxasaa waa quruurxiy barxaanta yarley wajasim waa nuuraddii laakiin markay sideedii tahay weeyaan marka aan sanaca la gelin waxajarib iyo dhagaxi iyo ciiddiiba de waxaasoo dhan bay markaa iyagu odhanayaan marka waa wixii laakiin dhulka ka mid ah ama wixii aan dhulka ka mid ahayn sida geedihii cawskii ka baxay wixii sancadu ay gashay ee la sanceeyey nuuraddii lasoo qaada haddii warshad la geliye qaabkan loo bedelay rijiyadan la samaynaya iyo gidaaradan la mariyey iyo waxyaalahaas ma ogola shaaficiyana ma ogolo xanaabilana ma ogolo maalikiyana ma ogolo xanafiyana ma ogolo wax dhulka ka midahoo sidiisiiyo aan la sancaynin baa lagu tayaawuni karaa bay leeyihi laakiin waxaan dhulka ka mid ahayn geeduhu dhulka ka mid yihiin ma laha iyo cawska ka soo baxayo waxaas dhulka ka mid ma aha wixii dhulka ka mid ah, min ajzaa ilardiya ayaa lagu tayamumi karaa biili marka qaarkood waxaad odhan diyaaradda markaad saaranta gidaarka diyaaradaba haddaad doonto gidaarka diyaaradda xagee gidaarka diyaaradda xagee loogu tayamumi wax dhulkii ka mida ah baa la doonaya oo si maarata waxa weya aan sinaaco bani aadan aan ahay haddaba wuxuu yidhi tusaalyaashaasi marka wamaa tawaafaqa calaa kulli suwar baa idin qoran yani xanafiyada iyo maalikiyada laftoodu suwarta waxyaalaha lagu tayamamayo iskuma wada waafiqina qaarkood ba markaa qaar waxyaalaha ay markaa tusaalayaasha qaarkood qaar baa diidan beydkaa iska tusaalayaalbuhaasaad arkaysaan waxaan ku bedelay beyd kaleoo masale kale ka hadlayo ibnu rushdi aanu keenin masale muhiima ah ahoo faaqidu tahurayga kii la odhanayay qofkii haddii maalan uu ciiddiina waayo biyana waayo muxuu samaynaya faaqidu ahuraynkii xukunkiisii baan ku bedelay halkaa beydkaasi haddii kaa sidiisa loo daayo oo kana marata lasoo kordhiyo uuna dhib ma laha wuxuu ihi caadibuhu sallaa wamaalikum yadar washaaficiي yuciidu wاlkuufi اntadar caadibuhu caadibu turaab kii ciiddii waaye biyihii ma isticmaali karo ciid raagsaa la yiri ciiddiina u waayo ay alaa xaalihi sidiisaasuu tukanaya fattaqu llaha ma staactu wamaalikun yadaru maalik isagu wuu ka tegayaa salaadayba u joojinaya lama tukanayo oo salaadiiba way dhacaysaa yani xataa lamana qalaynayo laa adaa'an walaa qadaa'an maxaa yeelay salaadu dee shardi bay lahayd shardigeediina ma karaysid markaa laa yukalifu lahu nafsan ilaa wuscaha salaad tuka baa lagu yidhi ahaarana ku tuko maad karaysa salaad tuka ku tuka baa lagu yidhi haye ahaaro ma ku tukan kartaa labadii midnaba ma haysine ma karaysid soo maa mukalafna kumati salaadaasi waa kaa dhacday washaaficiyu ciidu shaaficigii isagu wuu soo celin wuu soo celin maxaa markaa horta wuu soo tukaday waktigii lixurmati lwaqti buu u haddana wuu soo celinayaa ixtiyaaan weeyaano mar haddii aan masaladii mansuus aanay ahaynoo nusuustii shareecada aan lagu haynin wakhtiga in la ilaaliyaana waa sharci dahaarada in la ilaaliyaana waa sharci way isuu kaa aadanaan waaye mid walba sidiisaad u ilaalin karta ilaali fattaqullaha ma statactumti halkaasuu isagu geliye inaad intaa kana ilaaliso markiisa kana ilaaliso waad awooddaa ee labadiiba markaasaa sameeya walkuufi intadara kuufigii isagu wuu iska sugaya intuu helay marka meesha maxaa kaaga soo baxay afar madhab halkii hore xanaabiladunbaa ku hadhay caadibuhu salaadi xambaligii unbaa labatan kuwii kale la barbarayste caadibuhu halkaa markaa xambaligii baa ku hadhay sidiisaasuu ku tukan wax dambana laguma le waana qowlka nawwinowda ikhtiyaaraadkiisa wa maalikun yadaruna waa salaaddiiba waa dhacaysa markaasina leey kan kalena muxuu shaaficigina muxuu leeyay markaana wuu tukan oo caadibuhu sallada uu ku jiraa yuciiduna waa leeyaho dibbaa loo soocey xanafigiina wuxuu leeya mayna xagga dambe uunba laga tukan afarta qowlbana madhabta maalikiyada laftooda way ku jiraan ee kan aynu u sheegnay waa kii markaa muctamadka u ahaa wuxuu yidhi walfardu masxu lwajhi walyadayni waaxmedun yaxudu bilkafayn walfardu inta waajibka i masxulwajhi waa wejigii in la masaxo walyadayni iyo labadii gacmoodba labadii gacmood markaa waa ilalmaraafiqka noqon lakin wuxu hi waaxmedun yaxudu bilkafayn axmed isagu wuxuu ku xadaynayaa intaa labada kaf wa miluhu limaalikin maalikna waa isagoo kale ayaa u sugnaadayoo isna saasoo kale ayuu leeyo kafaynka ayaa waajibku haga dhici laakiin wayastaxibu limirfaqi maalik isagu wuxuu istixbaabayaa ilaa xusullada in markaa la maydho walisiwaahu yajib labadaa wixii ka soo haray waa labadii kale ilaalinta badan waanu itimaamkasiina waa madaahibtii afarta ahay waxyaalaha kale waa markay gaar noqdaan ubadne gaar loo sheegaya inta kale waa iskaga hoos jiraan walisiwa marka waa labadii kale labadaa wixii ka soo haray waa labadii kale yejibu waaba u waajibayaa birfaq oo markaa shaaficiyadii iyo xanafiyadii maxay leeyihiin waxa weeyaan ilal maraafiq baa la masaxaya oo waa bedelowda maarata waa xukunkii mubdelkuu qaadanaya axmedna wuxuu leeyahay mayane labadaa kafunbaa lagu gaabsan wax kalena la masixi maayo maalik axmed wuu waafaqsan yahay laakiin wuxuu istixbaabaya ilaa iyo maraafiqda in markaa iyadana la gaadhsiiyo koley xadiidka camaarna oo dee sixadii saxiixaynka ku sugan wuxuu shaahid u yahay madhabka axmed laakiin imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu dareemay in riwaayaadku iska khilaafsan yihiinoo marna masaxa wajha wayadayi la odhanayo marna waa kafeeyi markaa daytana wuxuu ka shakiyey in lafdiga lasoo dabdiyey laakiin imaam bayhaqi markuu riwaayaadka waxyaalaha sheego wuxuu leeyahy qof muxadiثii kama shakiyayo in xadiikaa camaar ee kafaynka sheegaya uu xadii saxiixaya wuxuu yidhi waktafayaa bidarbatin waktafayaa labadaas waa labadii laga soo hadlayey waa axmed iyo maalik ila kuwa kale waa lisiwaawo maali lama magacaabin waktafayaa labadaasi waa maalig iyo axmedi waxay ku kaaftoomeen bidarbatin hal darbo oo inta wejigii lagu masaxo unbaa gacmihiina la masixi mid labaad loo soo qaadi maayo waqad lazim liaakharayn darbataani kayatin waqad lazima waxa u waajibay darbataani baa lagu waajibay liaakharayn labadii kale shaafici iyo iyo abu xaniif kayatima si markaa taam noqdo tayamumkii laba darbadood buu baahan yahay oo wejigii darbaa lagu masixi darbo kale ayaa loo baahan yahayoo lagu masaxo gacmihii oo yani waxa wey wixii aad wejiga ku masaxday isla intiibu haddana ku masixi maysid labada gacmo laakiin xagga taswiirka darbateynka waajibka ah xoogaa madhabka dhexdiisa marka la joogo muran baa ka taagan qaabka loo taswiiraya iyo arrintaas kolley marka minhaajka cibaarada nawowi qultu alaصxu اlmansuusu wujuubu darbatayni wain amkana bidarbaةi bikhirqati wanaxwi halkaa markuu leeyahay ayaa ishqaalka halkaas xawaashida iyo waxyaalahaas ay kaga hadlaan marka meelahaasaa loo raadsan ogaa agga taswiirka darbateynku qaabka darbateynka waajibkee la sheegaya qaabka ay yihiin sida ay noqonayso ila imaam nawowi haddaba cibaaradiisi waxay diidan tahay inta maro weyn dhulkii lagu dhufto in qayb wejigii lagu masaxo qaybtii kaloo aan weli waxba lagu masixinoo aan la isticmaalin in gacantii lagu masaxo in diidan yahay baa cibaaradaa imaamu nawowi da daahir ku bal sariix ay ku noqonaysaa waana markaa mushkil inta la diidaa madhabka dhexdiisa waa mushkil oo yani waa qadaayaha kalo ay ka hor imanayso yaa jira e haddii waxaa la diidayaa uu yahay wixii aad wejiga ku masaxday san xanaabilada ay ogol yihiin wixii aad wejiga ku masaxday isla wixii haddana gacmaha ku masixin taa madhabkuma ogolo iyadoo waadix laakiin de taasi ma aha ta ay raafici iyo khilaafsan yihin ee taa nawi iyo raafici la diidaya way isku waafaqayaan darbataynkana way isku khilaafsan yihin halkaasaa markaa ishkaalku ka soo baxay wuxuu yihi wlfardu masxu alwajhi walyadayn nacam waktafaya bidarbatin waqad lazim lilaakharayni darbataani kayatin wuxuu yihi waxay marka hore idin qornayd wlqowlu fii tartiibihi aw ilwila kalqowli fi lwuduui maa tabadala wlqowlu fii tartiibihi waxaa laga odhanaya tartiibtii tayamumka iyo awilwilaay muwaalaadkii kalqowli fi lwuduui weysadii unbuu la mid yahay markaa weysada dee tartiib iyo wilaa maxay ahaayeen markii weysada la joogay tartiibta waxaa waajibin jiray isku dhexdaadasa soo ma tartiibta waxaa waajibin jiray iyo xanaabilo markaynu weysada joogno tartiibta waxaa waajibin jiray shaaficiyadii iyo iyo xanaabiladii marka maxay noqonaysaa halkan marka la joogana tayamumka tartiibtii waxaa waajibinaya shaaficiye iyo xanaabilo saasaa baydka hore ka soo baxaysa maalikiye iyo xanafiyana ma waajibinayaan waayo awilwilaa muwaalaadka markii weyse la joogay yaa waajibinayey maalikiye iyo xanaabilo halkan markaa tayamum la joogana muwaalaadkii waxaa waajibinaya maalikiye iyo xanaabila ka soo baxaysa maa tabadala buui arrinkaas ma bedelin lakiin halkaa isbedel baa ka soo muuqdayoo waa tabiidkii loo bedelay daraadi xaggii xanaabilada ayaa iy qolyihii kale waa sidoodi laakiin xaggii xanaabilada ayaa waxoogaa tafsiilihi uu galay deetana beydkii bedelayo wkalwuduu tartiibuhu maca alwilaa wاlxambali lilasli fiihimaa tala wakalwuduu waa sidii weysada tartiibuhu tartiibka tayamumka maca alwilaayi iyo muwaalaadkiiba waa sidii weysadu ay ahaan jirtay wlambali laakiin kii xambaliga ahaa talaa fiihimaa lilasl xagga tartiibta iyo muwaalaadka wuxuu ku raacayaa asalkii ahaarada oo tayamumka muxuu bedel ka yahay wuduu ama usli marka hadu usli bedel ka yahayna tartiibtii muwaalaadku xukunkii usliga usligu miyuu tartiib lahaa xanaabilada agtooda tartiib waajiba ma lahayn miyuu muwaalaad waajib lahaa may ma lahayn haddaad markaa xadas akbara ka tayamumaysa bay leeyihin tartiib iyo muwaalaad shardi maaha haddii aad weyse ka tayamumaysana weysadu tartiib iyo muwaalaadba way ulahayd soo maha tartiibtii iyo muwaalaadkii waa la doonayaa bay leeyihin haddii aad weyse ka tayamumayso marka asalkii maarata lilbedeli xukmulmubdeli ayay markaa ay iyagu ku socdaan oo halkaasay qaateen ayb wuxuu yidhi eh, markii hore waxay noo qornaa naaqiduhu siwa khuruujilwaqti naaqidu asli wamaa yati beytkaana waa la bedelay oo beytka eh, ishkaallo waa ku sugnaa Ehm, wax kaloo ka muhiimsanna waa ka maqna naaqiduhu buu yidhi wixii tayamumka jabinayaa si waa khuruujilwaqti marka khuruujilwaqti laga yimaado naaqidu aslihi waa wixii asalka burin jiray oo haddaad ka tayamumaysay xada abara dee tayamumkii maxaa kaa burinaya xada abara aad la maaratay xada asqara ka tayamumaysayna tayamumkii maxaa kaa burinaya waxaa kaa burinaya dee xadakii asqarka ahaayoo kaa yimaada waxaa intaa u dheer khuruujulwaqti waqtiga oo baxa marka khuruujulwaqti inuu naaqid yahay baa meeshan laga qaadanaya madaahibtoo dhan saxna ma aha dee xanafiyadii hore inuu soo sheegnay beydkan wixii uu faa'idaynaya halkii horenu kusoo sheegnaybe xanafiyadii khuruujulwaqti naaqid uma aha bal xataa shaaficiyada khuruujulwaqtigu naaqid ma aha fardiga kale un baanu ku tukan karine laakiin naaqid ma aha oo musxafkii wuu qaadan karaa sunna yaal wuu tukan karaa iyadoo waktigii baxay markuu u tayamumo uu maaragtay faralkii duhurkii ku tukado sunnayaashii buu iska tukan salaadii casar marka ay soo gasho tayamumkii kama burayo wuu iska sunnaysan karaa qur buu akhrisan karaa musxaf buu qaadan karaa maxaa loo diidayey inuu faral kale ku tukado casarkii uu ku tukado unbaa loo diidaya marka khuruuj waktigu naaqid ma aha cinda shaaficiyi xanafiyaduna waa saas oo kale waa kii ataa kale ay ku tukanayeen maalikiyadu iyagu markaa toos arintaas ma xusuusta inay toos uga hadleen laakiin waxaa iyagana shardi u ah fardi walba in waktigiisa loo tayamulo laakiin sunayaal ma ku tukan karaa waxay u bahantay in madhabkooda aada loo raajiyo marka idan beydkaa waan bedelay waxaanu ku bedelay wanqud bimaain duuna cudrin maanici laa fii salaati lmaaliki washaafici masale kale oo kasii muhiimsan oo wanqud buri tayamumka bimaain biyo ku guri la arkay duuna cudrin maanici iyadoo aanu jirin cudurdaan kaa hor istaaga isticmaalkooda laa fii salaatin maaliki washaafi ha burinin tayamumkii haddii biyaha la arkay kii maalikiga ahaa ama kii shaaficiga ahayoo salaaddii ku jira oo iyagu hadday salaadii ku jiraan oo salaaddii ay galeen markaa kadib ay biyihii yimaadaan salaadooda way iska wadanayaan weliba waa ku waajib maalikiba inuu salaadaa wataa oo inuu ka baxa ataa looma ogola shaaficigu isagu wuxuu leeyahay wuuna iska sii wadan karaa waxaana u fiican inuu maaragtay eh, iska weysaysto ka baxo uu iska weysaysto ayaa u fiican way leeyihin laakiin salaadii wuu dhammaystiran karaayo kama burayso marka biyaha oo la arkaa tayamumkii way burinayaan waa laisku waafaqsan yahay taas laakiin haddii salaad lagu jiro ayaa khilaafku uu ka taagan yahay fuqahada dhexdooda laba madhab labiyo laba ayaa marka u kala baxeen ishkaalkana waxa keenay dee waxa weysada maarata ama tahaarada salaada dhexdeeda salaada khaarijkeeda buriya salaada dhexdeedana wuu burin jiray oo inagii xanafiyada ku inkirsanayn qahqahadii ay yidhaahdeen fi salaadna waa naaqid khaarija salaadna naaqid ma ah markaa ru'yatulmaa shaaficiya idinkoo taa xanafiyada ku diidanaa maxaad u tiraahdeen khaarija salana waa naaqid daakhila salana naaqid ma aha waxaa arintani qofkii waxaa laga yaabaa inuu adkaad ku dambeeye ku jiro salaad saxana wuu tukanayay waajibkii ilaahay saaray oo uu la yimid oo uu gebagabadiisii uu joogo baabiya la arkay maxaad salaaddiisii ku burinaysa ninkay salaad saxa wuu tukanayay acmaashiisii camalkiisana uu soo qabtay ee saxda ahaa maxaa lagu burinayaa waxaana uga qiyaas qaateen qofkii isaga oo lagu leeyahay cidqu raqaba keri waaye ee soonkii bilaabay soonkii uu bilaabay baa deetana ilaahay xoolasiiyo markaasuu cidqu raqabihii awooday maxaynu leenahay soonkaagan iska wado maxaa nugu kalifayaa dee waxaynu ka cararaynaa in qofkiioo cibaadadii qayb ka mida qabtay aynu cibaado kale oo dhammaystiran u dirno isagoon wax gaabis iyo gabodfala samaynin tanna waa sidiioo kale bay leeyihiin qofkani tayamumku wasiilu ahaa ila salaad salaadda ayaa maqsuudku ahaa salaaddii qofkii wuu galay si saxa buu ula yimid intii ula yimid marka inta kalena ku dhammaystiro un waa in la yidhahda bay leeyihin baabu isaalati najaasati wa aadaabi qadaai alxaaji taana waxaan islaa wax fiican baad ka gelaysaan laakiin labada baabbaa sidoodaba malaha iska yar masaaishoodu kakanta marka waynala yar hadheen laakiin insha allahu tacaala waynu eh, sii dayn doonaa intan cibaadaadka aynu ku jirnaiyo inaynu de aad u caragno weeyaan waayo mucaamalaadka bay nagu soo socdooo taswiir inooga baahanayo oo markaa waxa weyaan xaaladoodu yar adkaanaysa marka insha allahu tacala waa la xamili doonaa waynu dareerin jasakum allah khayran wsal allah waslm ala nabiyina maxamed allah